bsmi illaahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى alihi وصaxbihi wslm aجmaciin ama bacdu waxaan soo haynay kitaabkii riyaad الصاalixiin min kalaami sayidi اlmursaliin lilimaami الnawawiyi raximah اllahu tacaala qaala اlimaamu الnawawiyu raximah اllah baabu اlwacdi wاliqtisaadi fiihi baabu lwacdi wacdigiibuu u baab yahay iyo waliqtisaadi dhexdhexaysi fiihi wacdiga la dhexdhexaysto baabkaani wuxuu u baab yahay wacdiga iyo in wacdiga la dhexdhexaysto oo aan yacni laga dhigin mid aad u dheerna aan laga dhigin mid joogto ahna aan laga dhigin oo dadka yacni nafaskooda lagu wado iyo nashaadkooda in lagu wado ay u baab yahay baabkan qaala allahu tacaala alla waxa uu yihi udcuu ilaa sabiili rabbika udcu u yeer annaasa yani dadka u yeer ilaa sabiili rabbika rabbigaa jidkiisa dadka ugu wac oo ugu yeer bilxikmati xikmad adigoo ku dheehan iyo walmawcidati waanadii waanadii day alxasanati wanaagsanayd <clears throat> waanadii wanaagsanayd adigoo ku dheehan eh, maclushaahidka waxaa weeyaan udcu ilaa sabiili rabbika bilxikmati walmawcidati alxasana wacdi wanaagsan yani in la wacdiyo dadka marka oo qur-aankii lagu wacdiyo sunnadii lagu wacdiyo haddana markaa mawcidadu inay wanaagsanaato iyo xikmad in qofku uu yacni ku dheehan yahay oo uu noqdo qofka saaxiibu xikma nacam xikmaduna waxa ay tahay shay kasta in booskiisii la dhigo shay kastaa booskeeda booskiisa in la dhigo weeyaan xikmadu <coughs> oo waxaa dhici karta shaygan inuu hadda aada adeyg haddii uu ku fiican yahay xikmadu aada adeyg rifqiga haddii uu yahay isagaana badan waa xikmadii wahaakadaa shay kasto meesha u munaasabka marka aad dhigto yaa waxaa weeyaan ama qowlka iyo camalkoo la iswaafajiyo qofka yacni isaaba laga siiyo la toosiyo qowlkiisa uu toosan yahay ficilkiisu toosan yahay waxaas o dhan yani xikmadu waa kaasa can abi waa'ilin shaqiiq bni salama qaala waxa uu yihi kana bnu mascuudin radia allahu canhu ibnu mascuud waxa uu ahaa yudakirunaa inuuna waarinayo fii kulli khamiisin khamiis kasto ibnu mascuud wuxuu ahaa inuuna waarinayo khamiis kasta uuna wacdinayo faqaala lahu rajulu ninbaa waxa uu ku yidhi yaa abaa cabdiraxmaan abuu cabdiraxmaanow waa kunyada ibnu mascuude lawadidtu waxaan jeclaystay annaka adiga dakartana inaana waaniso kula yawmin maalin kasto maalin kasta wacdi baan rabnaabay dheheen faqaala waxa uu yidhi amaa inahu yamnacunii amaa inahu shaniya yamnacunii waxaa ii diidaayo oo iga reebayo waxaa ii diidaayo oo iga reebayo inaan sidaa idin yee aan idin yeelo amaa inahu shaniya yamnacunii waxaa ii diidayo min dalika kaagaas waxaa ii diidaya anii anigu akrahu waxaan nacayaa an umilakum inaan idin daaliyo wa inii aniguna atakhawalukum waan yani wa inii aniguna atakhawalukum waan idiin tooka tookeynayaa bilmawcidati mawcidada iyo waanada kamaa sidii kaana rasuulullaahi rasuulka oo ahaa sala allahu calayh waali wasalam yatakhawalunaa inuu noogu tooka tookeynayo oo yani yani waxaa weeyaan takhawulku waa tacahudka shay in laga warqaba yani oon lagana tegin maalin kastana aan laga dhigin makaafata saa-aamati nebigu muxuu sidaa u yeelayaana makaafata saa-aamati noog ama daal cabsi oo ka cabsanaya caleynaa annaga korkeena uga cabsanay inaan ku daalno yani cabsi oo ka baqaya darteed muttafaqun calayhi yatakhawalunaa yatacahadunaa <clears throat> marka xadii xadiidku eh, waxa uu daliil u yahay in la wacdiyo kow waxaa kaloo daliil u yahay wacdiga in la dhexdhexaysto oo aan yacni maalin kastana joogto laga dhigin layskana daynin nacam marka wacdiga culimadii hore ee selafku waxay lahaan jireen wacdiga iyo cilmiga duruq bay u kala lahaayeen <clears throat> oo cilmi dalabkoodu u ahaa selafku oo ay aada ugu dadaali jireen oo <clears throat> maalintooduna waxay ahayd cilmi raadin habeenkooduna waxa uu ahaa inay wixii ay soo qoreen inay saxaan oo ay isku dul akriyaan bay ahayd habeenkooda <clears throat> ibnu abi xaatim iyo keyrkiis sida ay tilmaamayaanba amaa majliska wacdiga usbuuci maalin ayuu ulahaa sida hadda xadiidkanba ka muuqataba <clears throat> <clears throat> walidalika ibnu mascuud radi allahu canhu saasuu samey jiray imaamka ibnu rajab iyo ibnuljawsi iyo dhammaantood a'imaduna waa la ahaan jireen taas oo kale wacan abi lyaqdan camaar bni yaasirin radia allahu canhuma qaal samictu rasuula allahi sala allahu alayh wali wasalam nabigaan maqlay yaquul isagoo leh ina tuula salaati rajuli qofka qofka salaadiisa dheeraanteeda iyo wa qisara khudbatihi khudbadiisa gaabnaanteeda ma calaamad weeyaanoo min fiqihi waxgarashadiisa iyo kaskiisa ayay calaamad u tahay <coughs> fa adiiluu dheereeya asalaata salaada wa aqsiruu gaabiya alkhudbata khudbada gaabiya rawaahu muslim <coughs> ma-inatum bimiimin baa la akriyay maftuuxatin la kor dhigay uma hamsatin maksuuratin hamse la hoos dhigay maa-i saas <clears throat> uma nuunun <clears throat> nuun mushadadatun la shaday ma-inatun ay calaamatun weeyaan calaamad daalatun tusayso calaa fiqhihi fiqhigiisa tusayso <clears throat> xadiidkanna marka waxa uu daliil u yahay salaada qofku inay dheeraato jumcada oo kale khudbadiisuna inay gaaban tahay khudbada ilaa waa wacdigii maogtahay in marka dhexdhexaad laga dhigo maxaa yeelay sababka ay ugu tahay ma-inatun min fiqhiina waxa ay tahay yacni kulamaa qofku uu aada diinta u fahamsan yahay kulamaa kalimaad urursan ou sheego kalimaad kooban oo urursan oo macaanidooduna aada u ballaaran tahay ayuu sheegayaa walidaalika nabigeena sala allahu alayh waali wasalama waxaa la siiyey jawaamicu lkelim oo waxa uu yidhi uutiitu jawaamic alkelim waxaa la isiiyey hadallo kooban laakiin macaanidoodu ay aada u ballaaran tahay axaadiidta rasuulka haddaa fiiriso waa ku arkaysaa wuxuu leeyahay min xusni islaami ilmar-i tarkuhu maa laa yacniih itaqi llaha xaysumaa kunta waatbici sayiata atan xasanata tamxuhaa wakhaaliq innaasa bikhuluqin xasan wax fudud la xifdi karo macaanidiisu aada u ballaaran tahay waxaa kamid a laa darara walaa diraar waa gaabanta jumlo gaaban waayo intaas axkaam baa soo gelayso waxaa kamid a inama alacmaalu binniyaat marka nebiga caleyhi isalaatu wasalaam hadalkiisa hadal gaaban macaani ballaaran kullamaa qofka risaalada nebiga uu u dhow yahay ee dhaxalkii rasuulka caleyhi salaatu wasalaam uu wax ka haysto ee uu aada uga warqabo kullamaa uu ka war gaaban yahay walidalika ibnu rajab kitaab wuxuu leeyahay la yihaahdo bayaanu fadli cilmi salafi calaa cilmi khalaf salafkii cilmigooda inuu ka yacni fadli badan yahay dadkii dambe cilmigooda waxyaabaha uu sheegay waxaa kamid ahaa uu yidhi salafku waa war gaaban yihiin warkoodu waa war gaaban saxaabada iyo taabiciinta iyo warkoodu waa war gaaban macaanida ay yacni ishaarayaanna macaani aada u we u waaweyn weeyaan khalafku laakiin warkoodaa badan macaanidooda wax yar oo ninba ninka uu ka dambeeyo waa ka war badan yahay waana ka macno yar yahay ninba ninka uu ka horeeyana waa ka hadal kooban yahay maxaa yeele waxyigii iyo sunnadii iyo dariiqii toosna ayuu uga dhow yahay <clears throat> fa aqiilu salaata salaada dhee marka saasaa marka qofkaani fiqigiisa <clears throat> khudbadiisu hadday gaaban tahay salaadiisuna dheer tahay waa marka ma-inatun min fiqihi dadka hadda waxaad arkaysaa kulamaa dadka aada uga fog sunnada nebiga oon aqoon ulahayn oo yacni eh, ara iyo afkaar kaliya un iska yaqaano <clears throat> waxaad arkaysaa waa istaagayaa khudbada marka dhan waa iska hadlayaan waxaa laga yaabaa saacad kaamila inuu mimbarka saarnaado maca daalika waxba uusa sheegaynin hiblaayaa meeshaas ka baxday hebelaa meeshaan ka baxay halkaanay ka dhacday joornaaladii u akrinaa nacam joornaallada dadka dhan u akrisan karaan nacam cilmi ma ahan kaasoo oo kale nacam marka waxaa dhici karta inuu saacad mimbarka saaran yahay maanta dhan oo waxaas uu ka sheekeeyo xal male aaadi axaadiid badan male aayaad qur-aan oo badan male hadhow mimbarkiiba uu kasoo degaa salaadiina waxaa laga yaabaa inuu ku tukado inaa acdaynaa iyo qul huwa allahu axad nacam salaadin udadka marka waa khilaaf waa khilaafsan inaan toosiy ayb marka waxa uu leeyahay eh, ina tuula salaati rajuli waqisara khudbatihi ma min fiqhi faatiilu salaata lidaalika dadkii dambe khudbada aaday ugu cayaari jireen ayb marka ilaa qaarkood ay ka dhigeen mimbarka dhan mimbar iska siyaasi ah oo waxa uu rabo markaa siyaasada u jecel yahay u ka sheego saasay markii dambe iska noqotay saxaabadaa lagu dacni jiray xilligii yani umaraa bani umaya iyo salafkuna marka waa ka waaxaasoo kale yani way ka jeesan jireen <clears throat> fa adiiluu dheereeya asalaata salaada waaqsiruu gaabiya alkhudbata khudbada rawaahu muslim mainat bimiimin maftuuxatin uma hamsatin maksuuratin uma nuunin mushadadatin ay calaamatun weeyaan daalatun tusaysa calaa fiqhihi wa can mucaawiyata bni اlxakam asulamiyi radia allahu canhu qaal bayna ana usallii baynaa xilli ana anagu usallii aan tukanayo maca rasuulillahi nabiga aan la tukanayo sala allahu alayh waali wasalama id cadasa rajulu nin ayaa hindhisay oo min alqowmi qoomka ka mid ah dadkii tukanaya yani faqultu waxaan idhi yarxamuka allah ayaan dhahay yarxamuka allah baan idhi faramaanii way igu ganeen alqowmu qoomkii biabsaarihim indhahooda igu soo ganeen yacni waa soo milicsadeen waan faqultu waxaan idhi buu yidhi waa hukla ummi waa hukla ummayaah nacam hooyadiin ha idin weyso maa sha'nukum sha'nigiinna waa maxay tanduruuna ilaya aada ii soo fiirinaysaan aniga maxaad iga soo fiirinaysaanoo maasha salaaddii way ku dhex hadlayaan maa sha'nukum tanduruuna ilaya fajacaluu waxay gudagaleen yadribuuna inay garaacayaan biaydihim gacmahooda calaa afqaadihim inay ku garaacayaan bowdadooda cajarkooda inay ku garaacayaan falamaa ra markaan arkay yusammituunanii inay i aamusinayaan laakinii sakatu anaa iska aamusay <clears throat> yacni markaan arkay inay i aamusinayaan anaa markaa waxa uu yidhi iska aamusay laakinii sakatu falamaa sallaa rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka markuu tukaday fa biabii aabbahay wa ummii hooyaday huwa ay mufdin yacni kuwo mid la furto wey huwa isagu mufdin mid la furto weeyaanoo biabii lagu furto aabbahay wa ummii hooyaday lagu furto yacni hooyaday iyo aabbahay waxaa lagu furtaa nebiga sala allahu alayh ali wasalam bimacnaa waxay tahay hadday noqoto hooyada ay aabbahaa ha dhintaan nebiguna ha noolaado waxaan qaadan lahaa buu leeyahay in nebigu noolaado hooyaday aabahay iska dhintaan yani hooyaday iyo aabahay waa kuwa nebiga lagu furtee ayaa markaa waxa uu yidhi maa ra-aytu ma aanan arkin mucalliman mucallim qablahu isaga hortiisa walaa bacdahu isaga dabadii axsana wanaag badan tacliiman xagga waxbarista minhu isaga ka badan qof isaga waxbarid ka badan ma aanan arkin buu yihi fawallaahi baan ku dhaartee maa kaharanii ima nicin walaa darabanii ima garaacin walaa shatamanii ima caynin yani jaahil yahow ima dhihin yacni ima dhibsanin waxaasoo dhan marka ima waxba iguma uunan dhufanin qaala waxa uu yidhi ina haadihi salaata salaadan laa yasluxu fiiha dhexdeeda kuma habboona shay-un wax oo min kalaami nnaasi dadka warkooda ah inamaa hiya atasbiixu iyadu waa un tasbiix wاtakbiiru allahu akbar wa qira'at lqur'aani qur'aan akris aw kamaa qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalama qultu waxaan idhi weyri yaa rasuul allah inii anigu xadiidu cahdin mid waqtigiisu dhow yahay baan ahay bijaahiliyatin uu ku dhow yahay nin hadda dhow soo islaamoo jaahiliye kasoo baxay baan ahay waqad jaa allahu bilislaami ilaahayna islaamkan buu la yimid wa ina mina annaga waxaa naga mida rijaalan rag ya-tuuna u tegayaan alkuhaana nimanka wax fiirfiiriyo intay wax fiirfiiriyaan qeybka ka waramo kaahin waa midka waxa soo socda ka warramo intuu wax isku dhufdhufta ama muqadamaad isticmaalo ayuu waxa soo socda ka warama ama dariiqo faal faal u dhigaayo kale ha noqoto ama ha noqoto dariiqo yacni hadba sibaabo kala dudwanay u sameeyaan finjaan ama koob inay fiiriyaan oo kale iyo qaarba si nacam iyay wax u fi ukunta qaar baa wax ka fiiriyo calaa kulli xaal kaahinku waxa weeyaan waa nin muqadamaad iyo waxyaaba isticmaalaya wax soo socda ka warrama marka dad nimankaas u taga annaga naga mid ah qaara waxa uu yihi falaa ta'tihim ha u tegin adiga yani ha u tegin kuwaa qultu waxaan idhi waminaa rijaalun rag baa naga mida ah, yatadayaruuna baasaysto dad waxaa naga mid a ah, baasaysi ku dhaqmo oo yacni waxaa weeyaan waxay iska dhaadhicinayaan waxa ay waxaa hadday dhacaan gurigiisa haddii shimbir soo fuulo oo kale shimbiraha noocyo kamida ah hadday soo fuulaan oo kale qof baa maanta dhimanaya caawa cusbo haddii habeenkii la kala qaato waxbaa dhacayo cidiyaha haddii guriga lagu jaro faqri baa imaanayo wamaa ilaa daalika wax la koobi kara maaha baasaysiga nacam qaarba siday u baasaystaan maa waxaa dhici karta qaar markay guriga ka baxaan wax ugu soo horeeyo oo arko mukulaal madow marku arka waa baasaysanaya nacam ninba si qaarba sibay u baasaystaan marka waxa uu yihi ha u tegin kuwa iyaga oo minaa rijaalun yatadayaruuna qaala waxa uu yihi daaka kaasi shay-un weeyaan waa wax yajiduunahu ay ka dareemayaan fii suduurihim laabtooda falaa yasudanahum yownan ka celinin ma waa wax un laabtooda iyo xabadkooda ay ka dareemayaane laakiin yowsan waxba ka joojinin yownan ka mancinin waxa ay rabaan waay ilaa ma ogtaha waxyaabaha baasaysigu yani wuxuu kamid yahay diyarada haddii adiga qalbigaaga yani ay wax soo galaan waxbaad aragtay mathalan markaas waxaa istiri warni waxaan ama ama shaygan aada aragtidiisa dhib amay kuu tahay waa iska baasaysatay safari waxbaad u socotay waxbaa aragtay waa baasaysatay haddii aadan ka yeelin baasaysigaas oo aadan ku soconin oo aad safarkaaga iska aado ilaahay subxaanahu watacaala waxba kuuma qabanayo markaas oo ilaahay tawakulkaas iyo waxa ayuu ku dembigaa yarkaa uu ku baabicinaya laakiin diyarada khatartaa waxaa weyaan midda aada wax uga joogto ama aad wax u samayso safar baad aadeysaa waxbaa aragtay waa baasaysatay waxaa istiri tiri yani maanta yani safarkan kama soo noqonaysid waa iska joogtayba marka inaad guursatoo kalaa rabtay bishaan waxaa lagu yidhi waa baasaysi waxbaa lagu sheegay markaasaa istiri warnim haddaa guursata amaa dhibaata kaa raacda waa iska daysa guurkii taas waa midda la diidayo marka laakiin hadday qalbigaaga soo gasho ka kaca aad tiraahdeed oo aad sidii aad rabtay markaa ku socoto laa ba-sa taa iyadu waxaa weya iimaankay yani waa waa iimaan rawaahu muslimun xadiidka muslim baa wariyey athuklu bidami thaa- lmuthalathati thada la saddex dhibiceeyey oo la godo ayaa la aqriyey almusiibatu alfajiicatu wa almusiibatu musiibada alfajiicatu yacni dadka argagixiso maa kaharani ay maa naharanii ima canaananin waa ima hororin wacan ilcirbaad bni saariyah radia allahu canhu qaal marka xadiidkan xadiid dheer weeyaan macaani badan buu taabanayaa macaanidiisana waxaa kamid a qofka salaada inuunan ku hadlin waxaa kaloo laga qaadanayaa qofka jahli dartiis hadduu salaada uga hadlo inaynan ka buraynin iyo hilmaanka salaadiiba isagon is ogeynba waa hilmaamay inuu salaad ku jiro iska hadla erey waxbaa kasoo baxsaday salaadii ma ku burayso amase yani maba waaba ka jaahilba qof iska cusub waay salaadiiba ku dhex hadlay ma ka buraysa maxaa yeele ninkaan ma dhihin nebiga salaada kusoo celi ma dhihin walidaalika waxyaabaha umuuraha cibaadaadka waxaa loo kala qaadaa laba laba qaybood oo ma'muuraad iyo manhiyaad manhiyaadka waxyaabaha cibaadada lagu dhex reebay haddii aad la timaado adiga calaa sabiili aljahli waannisyaan cibaadadaada waa iska wadanaysaa waana kuu taam shayga laakiin ma'muurka ah lays amray haddaad ka tagto oo adoo iloobay ama jaahilnima uga tagtay dembi malihid laakin waa soo celinaysaa cibaad cibaadadaas nacan oo mathalan salaadii baad ku jirtaa ma taqaanid adiga rukuucdii dhan baad ka boodayba waa iska ilowday ama maba ogidba rukuucdii inay salaadan rukuuc leedahay maba ogidba salaadii soo celi waa lagu baraya lagu sheegaya laakiin salaadda waa laga rabaa ti inaad ku soo celisid ma'muuraadku marka waa saas lianna rukuucdu min alma'muuraat bay ka mid tahay salaada in lagu dhex hadlo ma waxay kamid tahay ma'muuraad mase manhiyaad manhiyaadkay ku jirtaa salaada inaan lagu hadlinaa lays amray waa layska reebay waa ku dhacday calaa sabiili iljahli salaadaada markaa burayso adig waa wadanaysaa un mar dambe ha u laabanin baa lagu leeyahay <clears throat> kadalika soonka oo kale soon ayaad ku jirtaa mi-is ogid waa ilowday waxbaa iska cabtay waxbaa iska cuntay nabigu waa ki yiri <clears throat> ninkaas yacni waxaa weeyaan inamaa acamahu rabuhu wasaqaahu rabbigii baa waraabiyey buu yihi oo waxba looma hayso iska wadaya soonka niyadii baad ka tagtay habeenkii ma niyeysanin ma'muur baa ka tagtay soonkaa waxba kama jiraan waa soo celinaysaa soonkaas waa lagaa rabaa adiga nacam ma'muuraad iyo manhiyaad bay marka cibaad waa qaacido guud marka nacam waxaa dhici karta mararka qaar culammada inay isku khilaafaan shay ma'muur miya mase waa manhi fadwadooda dambe marka taasay ku kala xirnaanaysaa marka nacam oo mithaal yani waaa looga dhig waxaa looga dhigi karaa taas qofkiibaa wuxuu ku tukaday maro markaas najaas iyo waxay ku taallay laakiin ma ogeyn isaga sidee marka salaada dhexdeeda buu ku xasuus cimaamad maalan kasoo qaadba cimaamad waxaa ugu jirta najaas oo kale marka ma uunan ogeyn markuu salaada gelayo sidee yeelaa marka naam waxuu soo xasuustay fi athnaa'i salaa in maradii marada cimaamadu ay najaas ay tahay yacni culamada marka qaarkood waxay leeyihiin ma'muuraad iyo manhiyaadkan unbay u kala laabanaysaa culamada shaaficiyadoo kale iyagu waxay leeyihiin arrintan iyadaa waxaa weeyaan waa ma'muuraadkay ku jirtaa maxaa yeelay adiga salaada dhexdeeda waxaa lagugu faray dahaaraa lagu amray dahaaradii baa la waayey marka nacam sidaa darteed marka salaadii waa celinaa qofka dembi baadan lahayn laakiin salaadii waa soo celina wabilcagsi culamada qaar badan oo kamid a iyaguna waxay leyin maya waa manhiyaad arrintan waxaa lagu yihi salaad ha ku gelin dhar aan eh, daahir ahayn waxaa lagaa reebay baad ku dhacday calaa sabiili nisa isaga unbaa iska tuure maradii salaadiina meesha unbay ka soconaysaa waa laga yaaba adiladu qaarkood inay xoojiso xadiidkii kabaha nebiga markuu ku tukanayo najaas inay leedaha loo sheegay waa un iska siibay keliya salaadiisana hore unba usii watay marka calaa kullin ma'muuraad imaniyaad bay ku kala laabataa culammada marka ma-aakidooda meeshaas marka adaada fahamsanayn waxaa dhici karta laba mas'alo isku eg inaad xaggii xagga u kala boodo waxay waxaay ku dhisanta hadaan ma fahmin waxaa kaloo xadiidkan laga qaataa sidoo kale oo uu musanifkuna usoo daliishaday baabkana waafaqsan tarjamada baabka waafaqsan dadka in la waaniyo usluub wanaagsan in lagu waaniyo naam waa jaahilka waxbarida u baahanya qaylo uma baahna ninka jaahilka mucaanidka in lagu ad adkaado u baahan ninka wax og kas u khilaafaya kaasi in lagu ad adkaado waa dhici kartaa laakiin ninkan jaahilka ah, maxaad uga ad adkaana maba yaqaanba waxaanin ah marka dadka jaahiliinta marka wax la baraayo in la isticmaalo rifqi in la isticmaalo oo aan lagu boodin mar walba wacan ilcarbaad bni saariyata radia allahu canhu qaal wacadanaa rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulkaana wacdiyey mawcidatan waano wajilat minha alquluubu quluubtu ay la cabsatay wadarafad ay ilmaysay minhaa waanada xaggeeda alcuyuunu indhihii ay la shubmeen wadakara alxadiida buu sheegay marka maxalushaahidkiisa waa maxay in la wacdiyo oo nebiga looga dayda arrintaas <clears throat> culimadii hore marka saan sheegnay majlis wacdi bay lahaan jireen majaalistooda mi-aad iyo aalaafa ku toobo keeni jirta nacam ibnuljawsi kitaabkiisa saydulkhaairka wuxuu ku sheegaa yani mararka qaarkood inuu yani intuu wacdiyo wadi waacid waacid buu ahaa <clears throat> ibnuljawsi intuu wacdiyo wacdiye ayaa waxaa dhacaysaa buu yiri ilaa taqriiban yacni shan boqoloo qof <clears throat> boqolaal qof inay ku towbad keento oo ay halkaas yacni ku ooyaan oo ay yacni ku towbad keenaan ilaahay ugu soo laabtaan markaasaan marmar waxaan isleeyahay bu yiri war arrinkan ama uu istutus kaa noqdaa markaas haddana waxaan isleeyahay maya shaydaanka baa wuxuu rabaa inaad dadka u deeyso nacam markaas haddana kusoo laabanaya buu yiri nacam si aan shaydaanka dadka inaan u deeyo saana ugu daynin meelo badan buu kaasoo gelgelaya shaydaanku ah, ibnu jubayr rixladiisa rixlat ibnu jubayr wuxuu ku qoray ibnuljawzi baqdaad uu joogi jiray marka wuxuu ku lahaa baqdaad majlis weyn oo wacdi oo ummad kumanaan ay kasoo qeyb gasho markaasu wuxuu yeeli jiray mimbarkau fariisanaya <clears throat> markau mimbarka fariista labaatan qof ayaa waxay qabsanaysaa midbaa istaagaya aayaad buu akrina qur-aanka kamida kii mid kale haddana istaagayo qaarig qaari ah aayaad kale u akrinayo midkan baa istaagaya aayaad buu akrinaya markaasu wuxuu inta istaaga hal mar ayuu wuxuu bilaabayaa ninkii ugu horreeyey aayaadka uu akriyey markaasu ku wacdeynayaa kii labaad buu ku xijinayaa yani usluub oo cajiib badan ma iloobayo xataa mid mid ugama darsamayso <clears throat> boqorada iyana waa wacdi jiray boqorada laftirkooda maalin oo oo u sameeyey oo uu wacdiyo oo uu ilaahay subxaana watacaala uu ku xusuusiy ibnu rajab kadalika saas oo kale ahaa aada u wacdin jira isagana waacid bau ahaa dad badan baana ku toobo keeni jiray majaalistaas hadda laakiinse majaalis imlaana ma jirto majaalis wacdina hadda waa iska yaraatay allah mustacaan ayb marka waanada nebiga waxaa kaloo xadiidkan cirbaad laga qaadanaya inay ta'hiir ay lahayd riwaayadka qaarna waxay tilmaamayaan nebigu markuu wacdinaya codkiisa inuu kor u qaadi jiray sida inuu ciidan u digaayo oo kale oo laga dhadhansa jiray yani yani mawduuca uu ka hadlayo ayb ilaahayna subxaana watacaala ada saasuuba faray ulaaika aladiina yaclamu llahu maa fii quluubihim faacrid canhum wacidhum waqul lahum fii anfusihim qawlan baliiqan bu ilaahay kuwaas waxaad naftooda dhexdeeda aada ku tiraahdaa qowl xeel dheer marka wacdiga nebigu aada u xeel dheera waqad sabaqa bikamaalihi fii baabi lamri bilmuxaafadati cala sunnati wacdigiiba marka waxaa jira dadaan saas qiimo u yeelaynin qofki qof wacdiyana yani qofkan wacdi unbau ka hadlaa bay leeyihiin nacam waxay ayagu rabaan marka haddaan laga hadlin wacdigiiba waxaa laga dhigaa wax yar oo kale haddau kanna dadka wacdiyo ee midkaanna yani ou yani dadkii diinta ou baro aqoontii iyo yani fiqigii ama luqadii ama xadiidkii ou nashriyo waa is ummadda unbay uwada shaqeynayan waxaa muhiima ah marka qofku inuu yani qofka wacdinayo laakiin waxaa laga rabaa inuu ahaado qof yani axaadiidta saxiixeeda iyo daciifkeeda kala gara kara nacam kala sooci karo haddii kale wuxuu isaga wacdinayaa waxaan jirin <clears throat> wadakarnaa waxaanu sheegnay buu yihi ana tirmidiya qaala inahu xadiidun saxiixun inuu yihi baabu lwaqaari wasakiinati baabu lwaqaari deganaantii ayuu u baab yahay cadaynteeda wasakiinati iyo xasiloonida qaala allahu tacaala alla waxa uu yihi wacibaaduraxmaani allaha raxmaanka addoommadiisa aladiina kuwa weyaan yamshuuna soconayaan cala alardi dhulka korkiisa hownan ku soconayaan yani dulqaad iyo xasilooni ku soconayaan oo aan yani cirbaha kor u taagtaagayn wa idaa haddii khaadabahum ou la khidaayo ay la hadlaan aljaahiluuna kuwa jaahiliintana qaaluu waxay dhahayaan salaaman waa salaamu mutaaraka waay waa naga nabadgelaysaan waa anaga wacan caaishata radia allahu canha qaalat waxay tiri maa ra-aytu rasuula allahi ma aanan arkay rasuulka sala allahu calayhi waalihi wasalama mustajmican isaga oo yacni qosolka aada ugu xeel dheeraaday maa ra-aytu rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam ma aanan arkin nabiga sala allahu alayh ali wasalam mustajmican qadu daaxikan mustajmican isagoo yacni ku xeel dheeraaday qadu weligiis daaxikan yani mid qoslaya isagoo xataa turaa ilaa laga arka minhu isaga xaggiisa lahawaatuhu ilaa dalqadiisa laga arka naca inamaa kaana wuxuu ahaa uu nabiga yatabasamu inuu dhoolla cadeynayo nebigu marka waa dhoolla cadeyn ee qosol yani dheer oo yani ku xeel dheeraado ee markaas yani ilaa yani dalqadiisu ay muuqato ma lahaan jirin nabiga allahawaatu jamcu lahaatin weeyaan wahiya laxmatu waa hilibka allatii taas oo fii aqsaa saqfi lfami afka saqafkiisa meesha ugu shisheysa hilibka ku yaalo marka waa dalqada nacan sida u tilmaamay baabu nadbi ilaa ityaani salaati walcilmi wanaxwihimaa min alcibaadaati bisakiinati walwaqaari baabu nadbi sunayn ayuu baabiha ilaa ityaani salaati salaada imaatinkeeda salaada xaggeedu la yimaado in loo sunneeyo walcilmi iyo cilmiga wanaxwihimaa iyo waxaa lamidkao min alcibaadaati ah, bisakiinati deganaan iyo walwaqaari iyo xasilooni lagu yimaado <clears throat> qaala allahu tacaala alla waxau yihi waman axadkii yucadim weyneeyo shacaa'ir allahi ilaahay macaalimudiinkiisa yani diinkiisa astaamihiisa <clears throat> shacaair waxaa la yidhaha diinta ilaahay waxyaabaha astaamaha u ah <clears throat> mathalan kacbada oo kale shacaairta islaamkay mid tahay markii kacbada la sheego islaamkiiba ku ah, qalbiga soo gelaya nebigoo kale sala allahu alayh ali wasalam shacaairtuu ka mid yahay <clears throat> salaada oo kale aadaanka oo kale waa waxyaabaha macaalimudiinka ala calaamadaha waa yani diinka fa inahaa qofkii marka shacaairtaa weyneeyey fa inahaa iyadu min taqwa lquluubi quluubta alla kacabsigeeday ka ahaatay quluubta alla ka cabsigeeda yani qof shacaairta weyneynayo quluubtiisa waa qalbi ilaahay ka cabsanayo marka de sida aada u weyneyn lahayd laakiin waa inaad nabiga ka barataa sala allahu alayh ali wasalam kacbada see loo weyneynaa nebiga see loo weyneynaya aadaanka see loo weyneynaa waxaasoo dhan nebigaa ku baray ku baraya sababtoo ah nebigaaba ku dhaqmay aayaddan nacam xageed ka aadeysaa suu ugu dhaqmay marka adiga bacd naas baa waxaad leedahay masalan war nebiga ixtifaal ma sameyninoo maalinka u dhashay uma degin markaas wuxuu ku kuleeyahay qur-aankay ku jirtaa keen dalika waman yucadim shacaa'ir allahi fa inaha min taqwa alquluub dee nebiga xaggee ka martay marka waa yahay isaga ma ku dhaqmin miya rasuulka aayaddan maa laba un bay midtahay inuu yidhaahdo nebiga kuma dhaqmin iyo asxaabtiisii de markaas waa xaal xaalkiis waa qatar ama inuu yidhaha nebiga waa ku dhaqmay aayaddan see ugu dhaqmaa marka u taala haddii uu marka yidhaahdo nebigu wuxuu ugu dhaqmay laba iyo tobanka rabiicul awal buu xoolo qali jiray ama u ku xadreey jirayna de kitaabada keen in la yidhaha marka bukhaariga iyo muslimka iyo waa kuwaana kutubul xadiid soo saara yani qur-aanka maaha in nin walbaa sow raba isaga fahme ma aha waxaynan culumadii ka fahmin annaga ma ka fahmi karno qur-aanka wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala samictu rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam an maqla yaquulu isagoo le idaa qiimat isalaatu salaada haddii la aqimo falaa ta-tuuhaa ha imaaninina tascawna idinka oo ordaayo ha imaanina watuuhaa imaada tamshuuna idinka socona ha imaada watuuhaa imaada tamshuuna maashiina xaal aatiin idinkoo soconaysaan marka salaadan ordaa marka orod lama raban tartiib isaga imaada wacalaykum waxaad ogaataan asakiina xasiloonina laasima famaa adraktum wixii aada soo gaartaan fasalluu tukada oo imaamka la tukada wamaa faatakum wixii idin dhaafay idinka tagana fa atimuu dhamaystira wixii idin dhaafana dib ka keenoo dhamaystira yani imaamka intaa kusoo gaartaan la tukada inta kalena istaaga ee gadaalka ka dhamaystira mutafaqun calayhi zaada muslimun fii riwaayatin lahu muslim wuxuu ku ziyaadiyey riwaayo usugnaatay fa ina axadakum midkiin idaa kaana yacmidu ila salaati hadduu salaad u qasdaayo fa huwa isagu fii salaatin salaad buubu ku jiraaba oo yani xagga ajarka agga ajarka ilaa waa hadli karaa dabcan halkan marka xadiidkan waxaa laga qaadanaya marka maxalushaahidkiisa uu yahay ayb xadiidkan marka maxalushaahidkiisa waxaa weyaan calaykum sakiina salaada markaad imaanaysaan xasilooni ogaada oo laazima ko meeshaan kale marka mas'ale fiqi a ah baa ku jirto famaa adraktum fasalluu wamaa faatakum faatimuu mas'ale fiqi baa ku jirto waxay tahay haddaad salaad so aada imaamkii oo dhowr ragco galay aad timaado maalan ragcadii cisho kalead timid labada ragcood dambe ayaad kusoo gaartay imaamka waa la tukatay labadii ragcood assalaamu calaykum waraxmatullah assalaamu calaykum waraxmatullah buu yiri waa istaagtay adiga labaa illee kuu dhimanay labadaas ragcood dambood u istaagtay kuwii hore miyaa labadii hore miyaa mase adiga waxay kuu yihiin labadaadii dambe hamarada khilaafka ku jiraana waxay tahay haddii la yiraahdo labadii ragcee hore waaye waa lala jahraa marka haddii labada dambe waayo la yidhaahdana de labada dambe faatixa keliyaa la akriyaa suuradna lagu badaana nebiga haaliban kuma dari jira tay noqoneen marka culamada waa isku khilaafeen xadiidkaani marka khilaafka uu ku salaysan yahay wamaa faatakum fa atimuu fa atimuu waxay yidhaahdeen wax la dhammaystiro waa wax bilaaw leh idan labadaadii ragcee hore oo aada imaamka la tukatay salaadaada awalkeedii waay labadan dambena waa dhamaystirkaadii waay dhamaystir yani waxaa la dhamaystiraa waa wax marka af laga qabto wax la hewa salaadii marka waa soo bilaabatay adig xanaafta iyagu marka riwaayo kaley qabsadaan iyaguna yan maalikiyadan umalayna waxay qabsadaan wamaa faatakum faqduu ayaga wixii idinka tago soo qalleeya waxaa la qalleeya wax tegay bay leeyihin ayagan laakiin faqduu ayaa luqada laftirkeeda faatimuu la macno ah oo fa idaa qadaytum manaasikakum haddaad dhamaysataan waa manaasigtiina aada dhamaysataan aada gudataan marka allahu aclam sida horaa fiican wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma anahu dafaca maca nabiyi sala allahu alayh wali wasalam nebigu la soo baxay yowma carafata maalintii carafo nebiguu soo raacay fasamica anabiyu sala allahu alayh wali wasalam nebiga wuxuu maqlay waraa'ahu gadaashiisa zajiran ayuu maqlay jug shadiidan daran iyo wa darban ayuu maqlay yani zajran ayuu maqlay yani zajri yani jug ama yani qaylo shadiidan daran iyo wadarban garaacis iyo wasawtan cod oo lil ibili eh, yani leh yani geel la eryaayo layani la la garaacaayo ama la la la eryaayo ayuu arkay ayuu maqlay nabiga sal l l slam fa ashaara bisawdihi fa ashaara nabiga waa ishaaray bisawdihi wou ku ishaaray jaadalkiisa ilayhim xaggooda wa qaala waxa uu yihi ayuha nnaasu dadow calaykum bisakiinati war xasilooni ogaada fa ina albira khayrku laysa ma ahaanin biliidaaci deg deg ma ahaanin khayrku deg deg iyo orod ma ahane war deganaansho ogaado isdejiya nacam rawaahu lbukhaariy warawaa muslim bacdahu waa weriyey albiru addaacatu weeyaan walidaacuna bidaadin mucjamatin daad la dhibiceeye ayaa la aqriyay qablahaa yaa-un ya ay ka horeysa iyo hamsatun maksuuratun iyo hamse la hoos dhigay wahuwa lisraacu weeyaan waa degdega baabu ikraami dayfi martiga maamuusidiisa iyo karaameyntiisa ayuu u baab yahay qaala allahu tacaala alla waxa uu yihi hal ataaka ma ku yimid xadiidu dayfi ibraahima almukramiin xadiidu dayfi ibraahima ibraahim martidiisii sheekadeedii muxuu timid martidii day almukramiina la karaameeyey id id waqti makuu yimid id waqti udkur xus id waqti dakhaluu ay galeen calayhi ay korkiisa u galeen ibraahim faqaaluu ay waxay yidhaahdeen salaaman ay nusalimuka waanu ku salaamaynaa salaaman ayaan ku salaamaynaa qaala waxa uu yihi ibraahimna salaamun nabadgelya ay calaykum korkiina ha ahaato ayb qawmun antum idinku qawmun qole ayaa tihiin munkaruuna aan la garanaynin dadaan la aqoonin baa tihiin idinka faraaqa ilaa ahlihi ehelkiisa ayuu xaggooda u dusay faraaqa yacni waa si tartiib ooba ah u baxay ilaa ahlihi ehelkiisa intii ka abu ah u degdegay markiiba fa jaa wuxuu la yimid bicijlin dibi samiinin cayilan ayuu la yimid faqarabahu waa u dhaweeyey ilayhim iyaga ayuu u dhaweeyey qaala waxa uu yihi alaa ta'kuluun ma cunaysaan miya yani alaa taakuluun sommiyaynan cunaynin buu yiri miyaydnan cunaynin marka jumladan waxaa ku jira yani saaliib fara badan oo yani martisoorka iyo ku saabsan ibnulqayimna fawaa uga hadlaa kitaab lfawaa-id naam <clears throat> wa qaala tacaala allah waxa uu yihi wajaa qowmuhu yuhracuuna ilayhi wa waxaa u yimid hu luut qowmuhu baa u yimid yuhracuuna iyagoo la dedejinayo ileyhi xaggiisa loo dedejinayo wa min qablu wa min qablihi isaga hortiisna kaanuu waxay ahayn yacmaluuna inay samaynayaan asayi-aati xumaan inay samaynaayeen yani qowmu luud qaala waxa uu yihi yaa qowmi qowmkayo haa-ulaai kuwan banaatii gabdhahayga hunna iyagu adharu yani waxaa weyaan kuwaani waa gabdhahayga guursada iyaga huna iyaga ayaa adharu daahirnimo badan lakum idinka idin daahirnimo badan oo idin wanaagsan oo alla isku kiin abuuray fataqu llaha ilaahay ka cabsada walaa tukzuuni ha dulleyninina fii dayfii martideydana ha ihaanaysanina oo ha dhibinina martideyda oo martida ii daaya yani martida in la karaameeyaa ku jirta marka ambiyada ilaahay ay karaamey jireen alaysa minkum warmiyownan idinka mid ahayn rajulu nin ninkaasoo rashiidun yani caqli lahoo yacnii hanuunsan oo toosan war nin toosan ma idinku jira miyaa can abi hurayrata radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh wali wasalama qaal man kaana yu'minu billahi qofkii alla rumeeyey iyo walyowmi alaakhiri maalinta aakhiro falyukrim ha karaameeyo dayfa umartidiisa waman kaana qofkii yuminu billaahi alla rumeeyey iyo walyowmi alaakhiri maalinta aakhiro falyasil ha xiriiriya raximahu qaraabadiisa waman kaana ruuxii yuminu billaahi alla rumeeyey iyo walyowmi alaakhiri maalinta aakhira falyaqul khayran ha yidhaahdo ow liyasmud ama ha iska aamuso muttafaqun calayhi marka martida in la maamuusaa meesha ku jirto caado marka carabtu ay lahaayeen bay ahayd marti soorka jaahiliyadii ay lahaayeen islaamkuna waa kusii tirtirsiiyey marka iyagoo jaahiliye ay martida aada u soori jireen kadibna ad waxay ka islaamkiina waxay kasii kasbadeen bakhayr islaamku wixii dabaaci jiray dabeecadihii wanaagsanaa ee jiray sideedu u daayay bal waan kusii booriyey wixii xumaa unbaa laga qaaday marka qofka daaciga ah marka waxaa weyaan isaguna hadduu dad u yimaado dacwo ula yimaado dabeecadahooda wanaagsan oy dhaqanka uleeyihiin inuu un kusii tirtirsiiyo ma ahane kulligii waxaa haysaan dhanka taga daadiya inuu yiraahdo ma aha waxa wanaagsan sidooda loo baaqi yeelaya waxaa xun unbaa meesha laga qaadaya nacam waa laga jiidaya wacan abi shurayxin khuwaylid bni camrin alkhusaaciy radia allahu canhu qaal samictu rasuula allahi sala allahu alayh wali wasalam an maqla yaquul isagoo liman kaana yu'minu billahi walyawmi alaakhir qofkii alla i aakhire rumeeyey falyukrim dayfahu martidiisa ha karaameeyo <clears throat> jaa-izatahu yani jaa-izadiisa ha ku karaameeyo martida waxay leeyihiin saddex maalmood adeerta martida waxay tahay saddex maalmood bay leeyihiin ayaga saddexdaas maalmood maalinta ugu horeyso iyo habeenkeeda jaa-isa la yidhaahdaa oo marka waxay tahay iyadoo damartisoor gaar ah oo si khaas ahay leedahay waa saddex maalmood maalinka ugu horeeya habeenka ugu horeeyo yacni aad in yani iyada aada loo saaro saddexdaas wixii ka dambeeya marka isagiina inuu ixraajiyo ma ahan dadkii marka ee uu dhibo ma aha inuu iskaga dhaqaajiyo weeyaan martidu marka aq ay xaq ay leeyihiin eh, weyaan qaaluu waxay dhaheen wamaa jaa-izatuhu yaa rasuul allah maxay tahay jaa-izadii abaalmarinta waa maxay dheeraadka ah qaala waxa uu yihi yawmuhu iyo waleylatuhu maalinkiisa iyo habeenkiisaba maalinta iyo habeenka ugu horeysaas w meel fiican in la dejiyo wax fiican la siiyo laga warqabo wahaakada lala sheekaysto waxyaabaha yani in lagu daaho ay banaan tahay habeenkii bay kamid tahay wadiyaafatu martida halaathatu ayaamin saddex maalmood waayo mfama famaa kaana waraaa dalika wixii intaa ka badan fa huwa sadaqatun sadaqa weyaan caleyhi isaga lagu sadaqaysanayo martidii markaa waa ka baxay qofkii mutafaqun calayhi wafii riwaayati limuslimin laa yaxilu limuslimin muslim uma xalaal aha an yuqiima inuu nagaado cinda akhiihi walaalkii agtiisa xataa yu'himahu ilaa u ka dambaajiyo inuu iska masallaha iska dhigto iska agjooga ma aha ilaa uu ka dambaajiyaba isagana waxna uma haayo saddex maalmood ka badan buu iskala joogaa in addoon wax ugu deeqayo dabcan de sadaqadu waa wej kale waa furan tahay laakiin isagii dhibsanayo waxba hayn inuu ixraajiyo ma aha hadda taas yani dadku aaday ugu badan tahay ma soomaalidan aaday hadda noogu badatay taas oo qofkiiba waxaa laga yaabaaba inuu isku soo aadiyaba waqtiga uu isleeyahay qofkan waaba joogaaba nacam oo shaxaad u shaqo ka dhigta nacam oo yani labada duhurnimo kale inuu guriga iskeeno nacan <laughs> marka dhib badan baa ku jira waxaa dhacaysa marka mararka qaarkood inta badanna dadka saas waxu shaxaada waa dadka qaadka cuna waay nacan maxaa yeelay iyagu waxa shood iyo sariig ma laha nacan baalkaas daroogada bay cunayaan ayb yani baalkaas mafaasidiisa iyo adraartiisu tiro badana haddii la tiriyo nacam bal fiiri qof dhan oo sharaf leh oo nin weyn ah ayo wuxuu ka dhigayaa yacni qof muhiim ah ka dhigaa maanta dhan aan shaqaysanaynin wax baryaayo wax tuugsada un waa aada iyo aad waxaa laga yaabaa dad sidaad ogtihiinba yacni hadda meelahan iskaba dhaafa yacni wadankii oo kale waxaa dhacaysa caruurtiisa iyo xaaskiisa inay baahi la yaalaan uu qaadkaas isaga cunaysa oo lacagta loo dira laga yaabo inuu baalkaas ku cuno ilaa dadka qaarkood ay danta keentay in haweenta loo dhiiba lacagta naam oo la yiraha war adiga u haayo qofkan naam waa maxjuur waay waa qof yani la sharo waay oo tasarufka laga celiyo naam weyaan marka dhibka uu ku haayo khaarij ahaan iyo daakhil ahaan wax ka daranba mabale ma mushkilo dhan asagay ka bilaabataan waxaan nabadgeliya darada iyo shidada asagaa wato saas unba marka cadowgaagana kugu fiirsana waa baalkan yani wax joojina male nacam waa la rabaa inaad sii baaba-do qaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuul allah wakayfa yu'himuhu sideeba u dambaajinaya qaala waxa uu yihi yuqiimu cindahu agtiisa oo nagaanayaa walaa shay-a lahu waxna umawalaa shay-a shayna lahu isaga uma sugnaanino yaqriihi bihi oo ku xiriiriyo ku martisooro wax ku martisoorana ma haayo waana iska ag fadhiyaa taas weyaan marka sida uu ku ixraajinayo ilaa qofkii muminka ah hadduu marti u joogto wuxuu dareemaa mar walbo xataa hadduuna waxba haysanin dhib unbuu dareemaa dadka in la dhibo ma baabu istibaa baabu istixbaabi atabshiiri watahni'ati bilkhayr baabu istixbaabi tabshiiri bishaaraynta qofka muminka loo bishaareeyo sunanimadeeda watahni'ati iskugu hambaleyn bilkhayri layskugu hambaleeyo qaala allahu tacaala alla waxau yihi fabashir bishaaree cibaadi addoommadeeda u bishaarey aladiina kuwa u bishaareey yastamicuuna alqowla hadalka maqlaayo fayatabicuuna raacayaan axsanahu wanaagiisa raacaya fayatabicuuna axsanahu yani yani fayatabicuuna xusnahu un waay hadda nacan ilaa hadalka ilaahay subxaana wa ma kala laha yani midkaana wanaagsan midna waa xun yahay ma aha wa qaala tacaala alla waxa uu yihi yubashiruhum rabuhum rabbigood baa u bishaaraynaya biraxmatin buu ugu bishaaraynayaa oo raxmadaasoo minhu xaggiisa ka ahaatay wa ridwaanin buu ugu bishaaraynayaa naxariis ee raalli ahaansho iyo wa janaatin jannooyin lahum iyagu fiihaa janooyinka dhexdeeda naciimun baa ugu sugnaatay nacmu muqiimu nege ah wa qaala tacaala waabshiruu abshiruu bishaareeya biljannati jannati jannadii ku bishaaraysta allatii taas oo kuntum aada ahaydeen tuucaduuna in la idin ballan qaadayo wa qaala tacaala fabasharnaahu waan u bishaaraynay bighulaamin baan ugu bishaaraynay xaliimin dulqaad badan waa nabiyullahi ismaaciil wa qaala tacaala walaqad jaa-at way timid rusulunaa rususheenna waa malaaigtii igtii ibraahiima bay u timid bilbushraa bay ula timid bishaaradii wa qaala tacaala wamra-atuhu walxaal waaweyntiisiina qaa mid taagan ay tahay yani malaa-igtii baa bishaareeyeen walxaal imra-atuhu xaaskiisiina qaaimatun ay taagan tahay nabiyullahi ibraahim xaaskiisii iyadoo aada markaa waayeel u ah fadaxikad way qososhay fabasharnaaha waanu u bishaaraynay biisxaaqa baan ugu bishaaraynay oo min waraai isxaaqa isxaaq gadaashiisna yacquuba yacquubaan ugu bishaaraynay isxaaq gadaashiisna yacquub aayaddan marka waxay kamid tahay aayadaha tusaayo dadiixa midka yacni la gowraco nabiyullahi ibraahim inuu gowraco ou damcay ee lagu imtixaan riyada uu ku riyooday oo la amray yani inuu gowraco ismaaciil inuu ahaa dabiixa ee isxaaq uusan ahayn maxaa yeelay culimadu waxay leeyihiin iyagoon wada iyagoon dhalaninba ayaa waxaa loogu bishaareeyey haweenta yani nabiyullahi ibraahim iyo xaaskiisa isxaaqa loogu bishaariyey isxaaqna wiilow dhali doonaa baa la yihi yacquub la yihaha haddii marka nabiyullahi ibraahim la yiraahdo wiilkaaga gowrac oo lagu imtixaanayo asaga horena loogu sheegay wiilkan inuu wiil sii dhali doono de waaba og yahay inuu sii noolaan doono maogtaha naam inuu sii noolaan doono ogyahay imtixaan maba ahanba taas nacam oo weliba wax sii dhali doono marka ismaaciil waa midka marka lagu imtixaanay oo isaga waayeel intuu ku helay haddana la yiri gowrac oo riyada uu ku riyooday kadibna yacni labadooduba ay hogaansameen markii alle ou amarkiisa ay u hoggaansameenna ilaahay subxaana watacaala marka uu yani ku furtay wafadaynaahu bidibxin cadiim wa qaala tacaala alla waxa uu yihi fanaadathu lmalaaikatu malaaigtii baa u dhawaaqday walxaal huwa isaga oo qaa'imun taagan yani zakariya wa yusallii ou tukanaayo fi lmixraabi ou ku tukanayo mixraabka ana allaha alle waxay ugu bishaareeyeen biana allaha alle yubashiruka biyaxyaa yaxya ayuu kugu bishaaraynaya wa qaala tacaala id udkur xus id waqti qaalat ilmalaaikatu ay tiri yaa maryamu maryamay in allaha alla yubashiruki wuu kuu bishaaraynayaa bikelimatin buu kugu bishaaraynayaa minhu xaggiisa ka ahaatay ismuhu magaciisu kaa kelmaddaas ku samaysmaayo kelmadda midka ku abuurmaayo magaciisu ou yahay almasiixu ou yahay waa sidaas ee kelmadda ilaahay makhluuq iyadu ma ahano ciise ma aha walaayaatu aayaadka fi lbaabi kahiiratu macluumat weyaan ama fakaiirat jida wahiya mashhuuratun to iska caan ah weeyaan fi saxiixi ku sugan minhaa waxaa kamid a can abi ibraahima wayuqaalu abu muxamed wayuqaalu abu mucaawiya cabdillahi bn abi awfa radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam nabigu <clears throat> bashara khadiijata khadiijo ayuu u bishaareeyey radia allahu canha bibeytin buu ugu bishaareeyey fi ljannati jannada dhexdeeda ahaaday min qasabin qasab ka ahaaday ka samaysan laa sakaba qaylo fiihi dhexdiisa aynan ahaanin walaa nasaba iyo tacab dhexdiisa aanu ahaanin muttafaqun caleyhi yacni jawharad iyuu ka samaysan yahay oo marka aan qaylo iyo buuq iyo tacab iyo daal midna aan lahayn muttafaqun caleyh alqasabu hunaa allu-lu weeyaan waa jawharadda almujawafu ee la calool bixiyey jawharadda yacni gudaha iyo waxaaso dhan laga qufay ee markaa guri camal u samaysan wasakabu asiyaaxu weyaan qaylada iyo walaqadu hugunka wاnasbuna atacahu weeyaan wacan abi muusa alashcariyi radia allahu canhu anahu tawada-a abuu muusa waa weyse qaatay fii beytihi gurigiisa ayuu ku weyse qaatay uma kharaja waa tegay faqaala waxa uu yihi laalzamana walee laazimey oo laazimey rasuul allahi sala allahu alayh wali wasalam rasuulka maanta laazimey maanta yani nebiga unbaad dabagelayaa buu yii himada asxaabtay kutusee cilmiga say nebiga inay uga xambaaraan ay diyaarka u ahaayeen walaakunana ahaadee oo ahaadee macahu nabiga maciisa yowmii haadaa maalinkeegaanoo dhan nabigan la joogaya fa jaa almasjida masjidkiibuu yimid fasa'ala can inabiy nabiguu su-aala sala allahu alayh ali wasalam faqaaluu waxay yidhaahdeen wajaha wuxuu u jihaystay haahunaa meeshaan qaala waxa uu yihi fakharajtu waan baxay calaa aharihi raadkiisaan ku baxay as'alu canhu xaal aan ahay mid su-aalayo isaga xaggiisa oo aan weydiinayo nebigu xaggee maray ayaan su-aalaya xataa dakala ilaa uu ka galay bi'ra ariisin ariis ceelkiisa nacam waa ceel ilaa uu ceelkaa ka galay xaggiisa ka aaday fa jalastu waan fariistay buu yihi cinda albaabi ceelka albaabkiisa agtiisaan fariistay ceelka yani albaab iyo xabuu lahaa halkaasaan fariistay xataa intii qadaa rasuulullahi rasuulka uu dhamaystay xaajatahu dantiisii wa a uu weyse qaatay faqumtu ilayhi waan u istaagay kacaalka biyi waxbuu kasoo darsanaya daban faqumtu ilayhi xaggiisaan u kacay fa idaa huwa waaba isaga oo qad jalasa fariistay calaa bi'ri ariisin ceelkaas bi'ri ariis korkiisa ayuu fariistay watawasada waa dhexdhexaystay qufahaa raarkeeda nacam alquf waxaa weeyaan ceelka wareegiisa ceelka wareegiisa wa kashafa waa fayday can saaqayhi ayuu fayday shanshadiisii ama e, maradii ayuu xoogaa kor u qaatay ayb wa dallaahumaa waa laalaadiyey lugihii ayuu laalaadiyey fi lbi'ri ceelka dhexdiisu ku laalaadiyey yacni wuxuu ku leeyahay ceelkii raarkiisii ayuu ku fariistay nabi sal l slam lugihiisiina yani saasuu marka ceelka xaggiisa u foorariyey hoos halkaasoo kale uu fariistay lugihiina uu hoosta kasii laalaadiyey marka waxa uu yihi faqultu marka waxa uu yihi fasallamtu calayhi waan salaamay uma saraftu waa gadoomay intaan salaamay baan ka dhaqaaqay fajalastu cinda albaabi albaabka agtiisaan fariistay faqultu waxaan ihi la ahaadee oo ahaadee maanta bawaaba rasuulillaahi rasuulka ilaahay yani waardiyihiisa noqdee maanta sala allahu alayh ali wasalam alyawma maanta yani waxaa laga yaabaa intay ahayd qabla yani intaynan imaanin qawluhu tacaala ya ayuha rasuulu balliq maa unsila ilayka min rabbika wain lam tafcal famaa ballaqta risaalatahu intii ka horreysay waa la ilaali jiray aayaddaa markay soo degtana iska kala tag wey waa la ikaafiyey waa la iga kaafiyey buu yihi cadow fa jaa-a waa yimid ama macnaha abuu muusa alashcari de asaga un isku xil qaama arrintan ee arrin nebigu uu faray maba ahaynba xadiidka kaleo isaga dhahayo nebigu haweentii uu ku yidhi yaa hada ittaqi llaha ittaqi llaha wasbiri markay u timid nebiga ay tiri ilayka canii kadib loo sheegay ay gurigii nebiga timid falam tajid cindahu bawaaban waardiye agtiis kama helin waardiye caadatan saas marka waardiye dadka ka celiyo oo nebiga dadka kas kan soo daaya kan celiya ma lahaa jirin kanna waxay tahay isaga isu xil qaamay laba saasay ukala xambaaraan fajaaa abu bakrin baa yimid radia allahu canhu fadafaca albaaba albaabkii buu riixay faqultu waxaan idhi man haadaa kan waa kuma faqaala abu bakrin buu yihi abu bakr waxaa laga qaadana radda albaab garaacda yaa waayo lagu yiraa magacaaad sheegaysaa ana inaad dhahda ma aha qof kasta waa ana nin kasta maxuu ana waayo soo maana ana magac ma aha maqsuudkii yaa waaye maba xasilayo haddaad tiraa ana faqaala abu bakrin buu yihi faqultu waxaan idhi calaa rislika tartiibtaada uma dahabtu waan tegay faqultu waxaan idhi yaa rasuul allah haadaa abu bakrin kan waa abu bakr yasta'dinu waa idin dalbanaya inuu kuusoo galo faqaala waxau yihi idan lahu u idin ubashirhu biljana jannana ugu bishaare maxalushaahidka oo halkaan marka ubashirhu biljana fa aqbaltu markaad ubashirhu biljana nebigu saasuu yihi saxaabadu marka haddii sida shiicadu sheegayaan hadday tahay oo markuu nabiga dhinta kadib ay ridoobeen oo nabiga waa la ogeysii lahaaye soo waxyi ma aha waaan marka ilaahay ma ilaahay waa ogaa soo maaha hadduu ogaa muxuu qur-aanka ugu amaa ugu ammaanayaa nacam waxa ay noqon doonaan ilaahay waa ogyahay mar walba moogtaha waa kadaabiin waa marka idan lahu uidin ubashirhu biljana faaqbaltu waaan faaqbaltu waan waa soo qaabilay xataa qultu liabi bakrin laan abubakr uga iri udkul gal warasuulullahi rasuulka ilaahayna yubashiruka biljana janna kugu bishaaraynaya fadakala abubakrin waa galay fajalasa can yamiini nabiyi sala allahu alayh ali wasalama nabiga midigtiisu fariistay macahu nabigu la fariistay fi lqufi raarkii meesha yani caynka wareegsanay dhanka midigo ka fariistay wadallaa rijlayhi labadiisa lugood buu laalaadiyey fi lbi'ri buu ku laadiyey kamaa sanaca rasuulu llahi siduu rasuulka yeelay sala allahu alayh ali wasalam wakashafa can saaqeyhina waa fayday shanshadiisa yani meesha yani shanshada kubkaana marka waa fayday uma rajactu waan laabtay wa jalastu waan fariistay marka waan laabtay buu yihi wajalastu waan fariistay waqad taraktu akhii waqad taraktu waxaan kasoo tegay buu yihi akhii walaalkay yatawada-u isagoo soo weyse qaadanayo wayalxaqunii soo gaarayo nin walaalkay ana waan kasoo tego gurigaan kusoo dhaafo waa soo weysaysanaya waa kaa daba imaanaya buu igu yihi fa qultu markaasaan waxaan idhi buu yihi in yurid illaahu ilaahay haddii uu la doono bifulaanin hebel yuriidu akhaahu walaalkiisa u jeedaaye khayran khayr hadduu la doono yati bihi ilaahay waa keenayaa maanta nacam ila jana laysugu bishaareyna ma ogtahan aada ula jeclaa waxa fiican fa idaa insaanun waaba insaan isaga oo yuxariku albaaba albaabka u dhaqdhaqaajinayo faqultu waxaan yidhi man haadaa kana waa kuma faqaala waxau yihi cumar bnu lkhadaab weeyaan faqultu calaa rislik tartiibtaada uma ji'tu ilaa rasuulillahi wanamid sal ll ly salam fasallamtu calayhi waan salaamay waqultu waxaan idhi hadaa cumarukan waa cumar yastadinu waxaa laga qaadanayaa marka mar walba inaad qofka ku laalaabato assalaamu calaykum inaad tiraad hadaa ka tagto haddana kusoo laabato assalaamu calaykum fa jalasa maca rasuulillahi buu la fariistay sala llahu alayh ali wasalam marka wuxuu yihi faqaala iidan lahu idin wabashirhu biljana ugu bishaara ljana fajiئtu cumara baan u imid faqultu adina waa idmay nebiga wayubashiruka wuxuuna kugu bishaareynayaa rasuul sal l slam rasuulka biاljanati janna fadakla waa galay fajalasa maca rasuulilahi lahi la fariistay fi lqufi meeshii raarkii can yasaarihi bidixdiisa ayuu xaggeedu ka wa wadallaa rijlayhi labadiisa lugood ba u laalaadiyey fi lbi'ri ku laalaadiyey marka waa sheykeynkii abubakr iyo cumar ayb uma rajactu marka shiicadu waxaana axaadiidtan waxaanu waxaano dhan bay ka boodayaan nacam markaasay iska xugminayaan abubakar iyo cumar kufrigooda iyo waxaasay xugminayaan kuwaan hadda joogaa saasa laftirkooda nacam maaha wixii hore keliya ma aha nacam ninkaan hadda yani shiicada ciraaq ugu sareeyo ee sistani laleeyahay yacni beejkiisa internetka websi websitekiisa waxaa yani waxaa ku qoran yani fataawooyin qaab daran oo abubakar iyo cumar lagu gaalaysiinayo ku qoran way soo rarayan ibnulmufiid nin la yirahday kasoo rarayaan gaalo waay asxaabta uu leeyahayo naartayna ku waarayaan buu leeyahay nacam almufiid mid la yiraahda nacam oo shuyuuqdooda waaweyn ku jira marka qoomkaas qoom aada u xun waayo nacam wax qiblo u nisbo sheegto oo yacni islaamba sheegto qoomka ugu xun waayo nacam kuwaas marka nusro maba helayan xagee nusro ka helayan dadka sheekeynkii sidaas yeelaya oo dadka muslimiinta eh, ahlu sunnada gaalo u wada arkaan gaalay adiga kuwa arkaan nin abubakar cumar u arka gaal adiga muxuu agtiisa maxaa ka tahay ayb kuwa marka cimaamadaha madmadooban ugu xun naam oo ayaga culammada u ahaa ugu liito naam bal waxaa laga yaabaa dadka cawaamta waxaas in yani un inaa wajadnaa aaba'ana inay ka tahay laakiin kuwaan dadkii bay waxaas ka dhaadhicinayan leyla nahaar u taagan yihiin markaasuu marka halkaabu cumarna uu fadhiistay radia allahu canhu uma rajactu wuxuu yihi marka uma rajactu waan tegey fajalastu waa fadhiistay faqultu in yuriid illahu bifulanin khayra ilaahay haddii hebel khayr ou la doono yacni akhaahu walaalkiiba ujeedaa yati bihi ilaahay waa keenaya fa jaa insaanun baa yimid faxaraka albaaba albaabkii buu dhaqdhaqaajiyey faqultu waxaan idhi man haadaa faqaala cuhmaanu bnu cafaan weyaan faqultu waxaan idhi buu yidhi calaa rislika tartiibtaada yani deganaansho ogow waji'tu nabiya sal ll ly slam nabigaan u imid fa akhbartuhu waan u sheegay faqaala waxa uu yidhi idan lahu u idin ubashiruu biljannati janno ugu bishaarey maca balwaa balaayo iyadoo ay la jirto balaayadaas oo tusiibuhu isaga asiibi doonto ku dhici doonto yani cuhmaan janno uu bishaaray isaguna dhibaatana iyo balaayana way ku dhici doontaa yani nabigu marka waxuu ishaaraya dilka cuhmaan la dilay oo dadkii fidnada badnaa ee ciraaq iyo ka yimid dhankan masar iyo ka yimid ee banaystay dhiigga yani cuhmaan radia allahu tacaala canhu intay waxyaaba been beena ah oo aan sax ahayn intay soo qaad qaateen ayaa marka ay ay kusoo duuleen muslimiintay waxay la fiirsadeen marka xilli ay xajki ku maqan yihiin cusmaan sideed iyo tobankii dulxijaa la dila muslimiintii xajkii ku maqan walidaalika xataa waa nusre iyo yani waa yani mucaawiye iyo kale iyo rag badanoo yani madiine dadkii ku haro asxaabta ayaa waxay yidhaahdeen aan ku difaacno xaqowna u ahaa xaqiiqatan laakiin asagaa diiday in la difaaco xataa markaas intay gurigiisa ugu soo dhacaan ayay dileen marka naam markaas ayagana khayr ugu dambeeyey kuwaas oo kadib waata yani mushkilada iyo khawaarijti iyo shiicadii ay timid waxyaaba tiro badan markaas kadib ay sii bilowdeen marka taas weeyaan marka ayb bal waa tusiibuka marka wuxuu yihi eh, ayb faqaala faji'tu waan imid faqultu waxaan yihi udkul gal oo yubashiruka <clears throat> wayubashiruka rasuul llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka wuxuu kugu bishaareynaya biljannati janno maca waa tusiibuka balaayo lala qaba yani adiga ku asiibi doonto fadakala waa galay marka de cuhmaan manaaqib fara badan buu lahaa ma ahan yani balaayadu inay tahay yani isaga inuu yani balaayo isaga oo wata ma aha waxaa weya waa fidno dad kale gacantood yani uga imaaneysa ilaa cuhmaan nabigu marar badan buu ka farxiyey radia allahu radia allahu canhu labadiisii gabdhoodna nebiga mid buu ku daray waa ka dhimatay mid kale haddana u guuriyey qof xun nebiga gabdhihiisa ma siinayo sala allahu caleyh waali wasalam tan labaad ee kale yani waxaa weeyaan jeish lcusra ciidankii tabuug asaa diyaariyey biri ruuma muslimiinta meelay wax ka cabaan la-bu ceelkii u gaday nin marka islaamka qiimo badan kule buu ahaa ilaa nebigu markuu jeyshul cusra uu diyaariyey uu yiri maa dara cuhmaan maa facala bacda alyowm cuhmaan yani maanta kadib wuxuu sameeyey ma dhibaayaan rasuulka fadakala waa galay buu yihi marka ayb maca balwaa tusiibuka fadakala waa galay fawajada wuxuu helay marka waxbaa m riwaayadan udkul galow yubashiruka rasuulu lahi sal l slam bijanati maca balwa tusiibuka fadakala waa galay fawajada wuxuu helay alqufa raarkii qad muli a isagoo la buuxiyey oo buuxsamay yani fajalasa waa fariistay wijaahahum hortoodu fariistay marka wijaahahum min ashaqi laakari dhinaca kale marka cumaan fariisto ayagoo kasoo horjeestay qaala saciid ibnu lmusayib waxa uu yihi faawaltuhaa waxaan ku macneeyey buu yihi aniga qubuurahum qubuurtooda nacam oo abubakar iyo cumarna nabiga yani ay garab duugan yihiin cusmaanna baqiicuu ku duugan yahay oo horta ah taas anuu ku fasiray buu yihi muttafaqun calayhi wasaada fii riwaayatin waamaranii rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku wuxuu amray bixifdi lbaabi albaabka inaan ilaaliyo wa fiiha waxaa ku jirta ana cuhmaana cuhmaan xiina basharahu markuu u bishaareeyey jannada xamid allaha tacaala ilaahay ayuu mahadiyey alxamdu lilah weri uma qaala markaas wuxuu hi allahu lmustacaan ilaahay baa kaalmo la weydiistaa buu yiri taa ilaahay baan ka kaalmo weydiisanaya qowluhu wajaha bifatxil waawi watashdiid iljiimi jiimkoo lashado ay tawajaha wuxuu u jihaysta waqowluhu bira raysanna wa bifatxil hamsati hamsadoo la kordhigo weya wa kasri raaci ra la hoos dhigo wa bacdahaa yaa-un baa-a muhanaatun laba dhibiceeyo min taxti hoos saakinatun oo reeban ariis uma siinun siin muhmalatun la dhibic tiray wahuwa masruufun weeyaan waa maa laa yansarif wa minhum culimadii waxaa kamid a man manaca sarfa waxaan ujeeda wahuwa masruufun waa waa yacni isim aan maa laa yansarif ahayn yani masruuf waxaa wey waa isim tanwiin aqbalo waa oo waxaa la dhahayaa bi'ra ariisin ayaa laleeyahay tanwiintii u aqbalayaan wa minhum culamada waxaa ka mid a ah man manaca sarfahu maalayansarifkuwa ka dhigay see la dhahayaa markaas bi'ra ariisa ayaa laleeyahay maalayansarifka waa tii marka lagu jeri jiray fatxa wlqufu bidami lqaafi watashdiid lfaai fado la shiday wey qufu huwa lmabniyu waa dhismaha xawlalbiri ceelka agagaarkiisa qowluhu calaa rislikana bikasri raa-i cala lmashhuuri waqiila bifatxiha ay urfuq xasilsow ah tartiibso wabillahi towfiiq wsala allah wasalam calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam